الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات الطبن إيشان إلى آيات الصدن إيشان سورة النمل وحاينو دنبيسي نبي الله موسى وحال يري معجزات كي لتصي قعنت بلشيبك قلبا ليري إيضا برس آهين بيصوبحي sagaal aayadood oo labadanu ka mid yihiin fircoon ula tag inahum kaanuu qowma faasiqiina qowmo faasiqiinay noqdeen falamaa jaa-athum aayaatuna mubsira aayadaha iyagii oo cadcad markay u yimaadeen qaaluu haadaa sixru mubiin reer fircoon wajaxaduu bihaa way diideen wastayqanathaa anfusuhum naftoodu way yaqiinisay maxay u diideen markaa dulman gardaro iyo culuwan kibir fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin walaqad aataynaa walaqad aataynaa waan siinay xaqiiqo ahaan daawuudda daawuud iyo wasulaymaana cilman cilmi baan siinay waqaalaa waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu siiyey iyagoo ku mahadinaya alxamdu lilah ilaahay bay mahaday u sugnaatay alladii allaha fadalanaa na dheeri siiyey na dheeraysiiye calaa kaiirin in badan oo min cibaadihi addoomihiisa ka mid ah a muminiinta ahaa nabiyullaahi daawuud iyo nabiyullaahi sulaymaan oo isdhalay waxaa weeye ambiyadii reer banu israaiil bay ka mid ahaayeen nebi daawuud waa kii jaaluud ninkii dilay weye jaaluud ninkii dilay weeye marka abaanduulu ahaa oo nabi buu la socday uu dilay marka labada nabi waxaa la isugu daray nabinimo iyo rasuulnimo iyo boqortooyo yaa la isugu daray labada nabi markaa xamdigaa iyagoo alla ku xamdiyey nicmadaa faraha badan oo alla siiyey alla waxaan ugu mahadinaynaa bay dhaheen dad badan buu na dheerisiiyey oo na dheeraysiiyey oo naga sarraysiiyey bay yidhaahdeen walaqad ataynaa waan siinay daawuuda daawuud iyo wasulaymaana cilman cilmi iyo fahmi nabinimadana waa la siiyey cilmiga nabinimaduna uu soo geli cilmi baa la siiyey waqaalaa waxay dhaheen labada nabi ee isdhashay alxamdu ilaahay bay mahadi u sugnaatay alladii allaha fadalanaa na dheeri siiyey naga saraysiiyey calaa kaiirin in badan oo min cibaadihi addoomihiisa ka mid a ah almuminiina muminiinta ah marka ilaahay nicmada uu ku siiyo adoon ku faanaynin sidaa ugu xamdi wawarita sulaymaanu sulaymaan wuu dhaxlay daawuudda buu dhaxlay wa qaala wuxuu ihi sulaymaan yaa ayuha nnaasu dadkiiow cullimnaa waxaa nala baray mandiqa dayri shimbirta hadalkeeda wowtiinaa waa nala siiyey min kulli shay shay la arka kulligii yaa waxna laga siiyey oo boqortooyadii iyo loo baahan yahay wax kasta loo baahan yahay ina haadaa fadliga intaa la egna lahuwa isagu alfadlu fadl weeye almubiin ad cad nabiyulaahi sulaymaan aabihii daawuud buu dhaxlay muxuu ka dhaxlay nabinimadii iyo boqortooyadii xoolo kama dhaxlin oo dhinac hadii laga eego caruur badan buu lahaa ilaa sagaal iyo toban caruuru daawuud lahaa marka dee keligii dhaxal kama qaadan kare wuxuu ka dhaxlay waa nabinimo iyo mulki weye midda kale nabiyulahi maxamed wuxuu yidhi naxnu macaashir alambiyaa laa nuuras nalama dhaxl maa taragnaa sadaqa waxaan ka tagnaa waa sadaqo marka nebiyulaahi sulaymaan aabbihii daawuud wuxuu ka dhaxlay boqortooyadii yuu ka dhaxlay markaa shimbirta hadalkeedana waa nala baray bu xawayaankaa loo sahlay nabiyulahi shimbirta hadalkeedu yaqaana shimbirta hadlaysuu garanaya marka dad fara badan baa waxay leeyihiin ma jiiqsiiqdaa unbuu fahmayaa mase hadal uu fahme luqay ku hadlayaan ma tiiqtiiqda ay leeyihiin buu fahmaya waxay leeyihiin buu fahmaya wax kasta oo loo baahan yahayna waa nala siiyey buui oo bani aadamku u baahan yahay marka fadli weyn weyu uu ku mahad sheeganaya oo warisa wuu dhaxlay sulaymaanu sulaymaan daawuudna buu dhaxlay boqortooyadii iyo nabinimadii buu ka dhaxlay wa qaala sulaymaan wuxuu hi yaa ayuhanaasu baray mandiqa dayri shimbirta hadalkeedaa nala baray watiinaa waana la siiyey min kulli shayin shay la arka kulligu yaxtaajuhu naas dadku u baahan yahay ina haadaa fadliga intaa la egay lahuwa fadligaasi alfadl fadl wey almubiin oo cad oo waadixa waxushira waa loo soo ururiyey lisulaymaana sulaymaan junuuduhu junuudiisii oo min aljini iyo walinsi ah iyo wadayri shimbiraha ah. fahum iyaga yuusicuuna waa lisu celin bilmatan xooluhu markay socdaan si aynu u kala tegin xagga horena ruux baa ka soo joojin xagga dambena dad baa ka kaxayna waa laisu celinaya isu celin baa layidha si u kala tegin waa laisu celin xataa idaa atow markay tageen calaa waadi namli tog ay qudhaanta degan tahay qaalad waxay tihi namlatun xabad qudhaanti ihi yaa ayuha namlu qudhaanshadii gala masaakinakum guryihiina gala laa yaxdimanakum lianlaa yaxdimanakum si uuna idinku joogsanin sulaymaanu sulaymaan iyo wajunuuduhu junuudiisa wahum iyaguna laa yashcuruuna ayna ogeyn bal caqliga ay ku hadashay nabilaahi sulaymaan junuudiisa oo dhan baa lasoo orori jinkii iyo insiga iyo shimbiri iyo xawayaanka waxay leeyihiin dadka qaarkood boqol maylo isku wareega yaa lagu soo ururiyey shan iyo labaatan insigaa joogay shan labaatanna jinka shan iyo labaatanna shimbiraha shan iyo labaatanna xawayaanka kale yaa joogay baa laleeyahay iska qisa marka waa loo suur waa liisu celinaya si ayna u kala tegino waa la socdaa shan bay dabcan ka yimaadeen oo yaman bay ku soo socdaa waxay yimaadeen tog quraanjo degan tahay xabad quraanjo ah waxay tidhi quraanjadii guryihiina gala si aan sulaymaan iyo junuudiisu idinku joogsan iyagoon idin ogeyn way cudur daarteen dhowr iyagoon idin ogeyn bay tihi waxay garanaysaa nabigu isagoo oginuuna ku joogsanayn quraanjadu aad bay u caqli badan tahay waxa weeye kayd bay samaysataa quraanjadu meel gaaray degtaa kooxdii quraanshiya meel gaaray degi waxaa la yidhi hadday raashinka firifiri soo qaadato way kala jabin u biqdin yay kala jabin baa la yidhi quraanshadu bay leedahay saasay noqonaysa xushira waa loo soo shiriyey lisulaymaana junuuduhu junuudiisii oo min aljinni iyo walisi wadayri ah. fahum khalqigaa faraha badan yuusacuuna waa laisu celin dadka looda yaqaana way garanayaan loodaa laisu celiya markay ooman tahay u kala tegin xataa idaa atow markay yimaadeen calaa waadi namli togii quraansada qaalad waxay tihi namlatun xabad namliihi yaa ayuha namlu quraansadiyay udkhuluu gala masaanikiinakum guryihiina gala laa yaxdimanakum si uuna idinku joogsanin sulaymaanu sulaymaan iyo wajunuuduhu junuudiisa wahum iyaguna laa yashcuruuna ayna ogeyn marka togaasi waxay u badan tahay yaman buu ahaa meesha yaman xijaaj marka la joogo yaman meesha ugu baallaysa oo xaggana togaasi halkaasuu ahaa waa toga gabadhii dee meelaha yamantuun bayna balqiisana noqon doontaa fatabasama wuu muusooday sulaymaan daaxikan isagoo qoslay min qowla hadalkeedu ku qoslay hadalkeeda wuxuu ugu qosliyey quraanshada hadashay ila wuu yaqaanaayey iyo say ugu cudur daartay oo ii ogtahay nabiyullaahi sulaymaan cadligiisay garanaysaa inaanu burburinayn qowlkeeda qaale wuxuu yihi rabbi rabbigayow awsicnii igu ilhaami yani iwaafaji bay ka dhigantay igu ilhaami an askura inaan ku shugriyo nicmataka nicmadaada allatii nicmadii ancamta calaya adii nicmaysay oo xataa quranshada aan hadalkeeda garanayo wacalaa waalidaya aabbahayna aada u nicmaysay waalidkay daa-uud waan acmala inaan camal falo allow igu ilhaami camalan camal saalixan oo wanaagsan oo tardaahu aada raalli ka tahay waadkhilnii igeli biraxmatika raxmadaada fii cibaadika adkhilnii igeli fii cibaadika addoommadaada asaalixiina markaad ilaahu idishana addoommaha saalixiinto ambiyada ah igu dar saas wuxuu la muusooday nebiyulaahi sulaymaan hadalkeedii iyo siday u cudurdaatay caqligeedii buu la yaabay wuu qoslay marka markaasuu intuu allihii u noqday buu yihi allahayow iwaafaji macnaha igu ilhaami inaan nicmadaada ku shukriyo aada u nicmaysa aniga waalidkayba oon camal wanaagsanna sameeyo ilaa uu raxmadaadaan kugu barye igeli addoommadaada fiican igala mid dhig oo igu dar buu yidhi addoommadaada fatabasama wuu muusooday nabiyullaahi sulaymaan daaxikan isagoo qosolaya min qowliha hadalkeeda wa wuxuu yidhi rabbi rabbigayow awsicnii igu ilhaami ilaanta yani ilaahu igu ridwayo iwaafaji an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka nicmadaada allatii nicmadii ancamta calaya aada igu nicmaysay wa calaa waalidaya labadaydii waalidna aada ugu nicmayso daauud uu horgal ka yahay waan acmala inaan camal falo ilaahayow igu ilhaami camalan saalixan camal wanaagsan oo tardaahu aada raalli ka tahay waadkhilnii igeli bisababi raxmatika raxmadaada sababteeda fii cibaadika addoommahaaga asaalixiina wanaagsan ilaahu igu dar xaaladii markay halkaa marayso nabiyulaahi suleymaan meel buu degey markaa meeshaasu meelaan biyo lahayn bay ahayd bahalka hudhudka laydhaabaa injineer ahaa ama jooloji buu ahaa biyaha yaqaano alla biyaha intuu biyaha meeshay ku jiraan buu arkaya masafada ay jiraan hadii meeshaa la taagan yahay ay biyuhu ka fog yihiinna wuu arkaya allah baa yaa u sahlay watafaqada wuu baadhbaadhay wuu raaraadiyey adayra shimbirihii buu eegeegay faqaal wuxuu ihi maali waxaa ii la ara aana u arag alhudhuda hudud maxaana u arag may shaydaa garab matay amase kaanama wuxuu ahaaday min alqaa'ibiina kuwa maqan low cadibanahu waan cadaabi buu yidhi cadaaban cadaab shadiidan oo daran aw la adbaxanahu waaba gawrici buu yidhi aw la yaatiyanii wuxuu la ima bisuldaani lxuja mubiini noo cad biyaa loo baahday meeshii biyaa loo baahday waa la degay markaa hudhud baa ilaahay u sakhiray inuu biyuhu meeshay jiraan iyo dhulkay joogaan uu arko oo xataa masaafada ay jiraan uu ogyahay markaasuu si biyo loo helo shimbirihii baa indhihiisa ku dhici waayeen wuxuui ninkii hudhud ahaa xagguu ahday maydhahaygaa garab maray mase wuu maqan yahay waan cadaabi cadaab shadiida ah, oo dhogortaan ka guri ama waaban gawriciba oo waan dili buudi ama xujo cad buu la iman watafaqada tafaqudku waa eegeeg iyo baadhis faqaala wuxuuhi maali maxaa i sugnaadayo laa araa arag alhudhuda shimbirkii hudhud ahaa aana u arag mayndahaygaa garab maray weye macnaha am amase kaana ma wuxuu ahaaday min alghaa'ibiina kuwa maqan low cadibanahu waan cadaabi cadaaban cadaab shadiidan oo daran oo dhogortaan ka tifi aw la adbaxanahu abawaaban gawrici aw laya'tiyannii wuxuu ila iman bisulaanin xuja mubiinin oo cad famakasa wuu nagaaday hududkii kayra baciidin wax yar waxaan fogeyn wax yar kayra baciidin wax foqeyrkii in yarba yuu nagaaday faqaala wuxuu yidhi markuu yimid waa la weydiiy war xageed ku maqnay axaddu waxaan soo koobay oo soo ogaaday bimaa shay lam tuxid aadan soo ogaanin sulaymaano wajiituka waxaan kaala imid min sabain meesha saba laydhaah binabain war yaqiinin oo dhaba hudhud markuu yimid baa layidhi shimbirihii yidhaahdeen wuu ku dhaartay nabi sulaymaano inuu ku dili buu dhaartay markaasuu yidhi wax istisna ah miyuu sameeyey haabaa la yidhi oo xujo hadduu la yimaado w nabadgeli baa lagu yidhi wale waan hayaa marka xujo xujo waan hayaa ninkii hududa waa runtii xuju hayaa famakasa hudud wuu nagaaday kayra baciidin wax yar fog wax fog kayrkii in yar buu ku yimid faqaala wuxuu yidhi axadtu nabi sulaymaan buu cilmi ugu faanaya waxaadan ogeyn baan ogahay buu yidhi xuduudkii baa leh waxaan koobay oon soo ogaaday bimaa shay lam tuxid aadan ogaanin wajiituka waxaan kaala imid min sabain saba binabain waryaqiinin oo dhab ah saba waxay ku taallaa meesha maarab la yidhaha sadulmaarab togii barwaaqada badnaaye biyuhu ku fataheen sadulmaarab ee ansaartu qoladan ansaarta la yidhaha ay ka guuranayn sadulmaarab meeshii biyuhu ku fataheen halkaasay ku taalla waa meeshii barwaaqada badnayd saba halkaasay ku taalla marka sabana waa nin magacii waa boqortooyadii yamaneed oo reexim yar wey sabana waa ninkaas unasoo sheeganaya inii anigu waa kan warkiibuu sheegaya marka markii hore si duuduuban buu sheegay oo wuxuu yidhi war aadan ogaanin baa soo ogaaday waaka inii anigu wajadtu waxaan helay imraatan qof dumara oo tamlikuhum boqor uaho milkiday wautiyad waa la siiyey min kulli shayin shay la arka kulligii oo boqor u baahan yahayna waa la siiyey walahaa waxaa u sugnaaday carshun sariir cadiimun oo weyn wajadtuhaa waan helay gabadhaa iyo waqowmaha tolkeen yasjuduuna inay u sujuudaan lishamsi qoraxda min duuni illaahi alla keyrkii qoraxday u sujuudaan wazayana fasadahum wuu ka hor joogsaday cani sabiili wadadii oo fahum iyagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan waa dad noocaasaan soo helay buu ku yii qoladiibuu u yimid oo wuu arkay gabadhii oo meesha boqorka ah barkiisa binu shuraaxiil wey gabadhaasi waxay yidhaahdeen meelo badan baa waxay qoreen hooyadeed jin bay ahayd marka jinkana waa laisguursan karaa dad baa aaminsan gabadhaasi boqor bay ahayd nimankaasaa boqoreed gabadh caqli badanna way ahayd waana yaman meesha ay wuxuu hudhud yidhi inii anigu wajadtu waan helay imra'atan qof dumaraho tamlikuhum milkiday oo boqor u ah wowteed waana la siiyey min kulli shayn shay la arko kulligii oo boqor u baahan yahay walaha waxaa u sugnaaday carshun carshi cadiimin oo weyn wajadtuhaa waan helay iyadii iyo qowmaha tolkeed yasuduuna inay u sujuudayaan lishamsi qoraxda min duuni illaahi alla keyrkii wazayana wuu u qurxiyey lahum iyago ashayaanu ah shaydaanku acmaalahum camalkaa gaalnimada ayuu u qurxiyey fasadahum wuxuu ka hor joogsaday cani sabiili fahum yagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan anlaa ysjuduu uma sujuudayaan wey aanu xaal yeeshaanio laa ysjuduu uma sujuudaan buu yidhi waa hudhud ninka hadalka wata lilaahi alle uma sujuudaan aladii alihii yukhriju soo saaray alkhaba waxa dhuunsan ama qarsoon fi samaawaati samada ku qarsoon waalardi ardada waxa ku qarsoon wayaclamu og maa huduud wuxuu yidhi dadkaasaa jiro oo alle uma sujuuda allihii waxa qarsoon ee samadii ardadu ku qarsoon iyo wax kasta oo la qarinayo allihii oga marka hudhud de hadalkaa inuu yidhahdo way quman tahayo wax qarsoonoo dadka kale ka qarsoon baa alla ogeysiiyey wey marka saasuu u tixraacaya hadalku waa la gudboon yahay hudhud waa la gudboon yahay qoladaa waan helay shaydaan baa u qoriya fahum laa yahtaduun ma hanuunayaan allaa yasjudu ma sujuudaan aanu xaal yeeshaani ka horaa laga bedeli laa ysjudu uma sujuudaan lilaahi alle uma sujuudaan alladii alih yukhriju soo saaray alkhaba waxa dhuunsan ama waxa qarsoon fi samaawaati samada ku qarsoon walardi ardada ku qarsoon wayaclamu allahaas wuxuu ogyahay maa tukfuuna waxaad qarinaysaan wamaa tuclinuuna allaahu alle laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane rabulcarshi carshiga rabbigiisi waa alcadiim intaa waa lainoogu soo dhex kalaamkii intan dambe kalaamkii hudud kamid mid maaha intani ee allah baa inoogu soo dhardaro allaha ay u sujuudi kuwaasi waa allaha sifadaale wey allaahu alle laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane rabulcarshi carshiga rabbigiisa alcadiimi ee weyn shaksigii hudhud ahaa wuu ka baxay dilkii iyo dhibkii wuu ka baxay war cad buu keenay qaala sulaymaan wuxuu yidhi sananduru waanu eegeynaa asadaqta inaad run sheegtay am kunta inaad tahay min alkaadibiina kuwa beenaalayaasha ah waan kala eegi buui waan ufiirsan idhab tag buu yidhi bikitaabi kitaabkayga la tag haadaa kana faalqihi ku tuur buu yidhi ilayhim xaggooda ku tuur uma dawalla canhum ka soo jeedsuu yidhi oo in yar banaanka ka imo fandur eeg maadaa yarjicuuna waxay soo celiyaan eeg inaad run sheegi inaad beenaalo tahay waaba kala eegi doonaaye kitaabka sii qaad buu yidhi wuxuu yidhi durba lama boodine waan eegi doonaa inaad beenaalo tahay inay runtaa tahay kitaabka sii qaad oo ku tuur xaggooda u tuur in yar dib uga soo bax marka eeg hadalka yidhaahna wuu dhegeysanaya intuu meeshaa istaago saa ugu tuuray buu dhegeysanaya daaqad buu uga tuuray guryaheedu daaqado badan bay lahaayeenoo daaqado badan bay lahaayeen ilaa saddex boqoloo daaqadood bay lahayd baa layidhi oo xagga bariga iyo xagga galbeedka ujeednay guriga boqortooyada marka daaqadaa markay soo baxayso daaqadaasay qoraxdu ka soo uga sujuudi markay sii dhacaysana daaqadaasay uga sujuudi daaqaday kasoo soo baxaysa buu kaga tuuray intuu saa u qariyey buu kaga tuuray marka way yaabtay markuu kusoo dhacay waa ka inoo soo socda idhab la tag buuhi bikitaabii kitaabkayga hadaa kana sulaymaan fa alqihi ku tuur buuhi ilayhim xaggooda uma tawalla canhum kasoo kasoo dib tawalla canhum kasoo jeedsuuda kasoo noqo oo fandur eeg maadaa yarjicuuna waxay soo celiyaan hadalka qaalad waxay tidhi yaa ayuha almala jamaacadiiye inii aniga ulqiya ilaya xaggayga waxaa loo soo riday kitaabu kitaab kariimin oo cajaa'iba ah. kariimnimada ay ku sheegaysahay madbaca saareeda wuu shaabadaysnaa midda kale bisin baa ku qoran inahu kitaabkanu min sulaymaanu buu ka ahaaday kitaabkanu sulaymaan xaggiisuu ka yimid wainahu kitaabka waxa ku qoranina bismi illaahi araxmaani araxiim anlaa iska koryeelin calaya dushayda waa tuni ii imaada muslimiin idinkoo muslimiin kitaabka saasaa ku qoran bisinki iyo waxaa ku qoran alaa taclo calay intaasaa ku qoran marka waa kitaab kariimay tiri way yaabtayo daaqadii ay qoraxdu uga soo bixi jirta waktigay qorax soo bixi lahayd yuu kaga soo tuuray markaasuu halkaa istaagay hadalkeedu dhegeysanayay qoraxdii baa soo bixi weyd mar dambe unba meel kale iyadoo joogto aragtay kariimnimada waxay ugu sheegtay shaabada dusha kaga taaran ee la khatimay iyo waxa ku qoran waxaasay la yaabtay wey yay la yaabtay saaqadaasay la yaabtay waxay tidhi qaalad waxay tidhi yaa ayuha almalow jamaacadiiy inii aniga ulqiya ilaya xaggayga waxaa loo soo riday kitaabu kitaab kariimin oo cajiib oo wanaagsan kitaabkaasi jaaa wuxuu ka yimid mid buu ka yimid wainahu kitaabkaa waxa ku qorani bismi illaahi araxmaani araxiim wey anlaa tacluu calaya iska kor dushayda iska kor yeelin ha iga kibrina timaadaan waa tuuni imaada muslimiina muslimiin idinkoo ah qaalad waxay tihi yaa yuha lmalow jamaacadiiy aftuuni cilmi ii sheega fidyada waxaa la yidhaha cilmi weydiin tala weydiin aftuuni ii fidyoodoo ila taliifiyo amrihi amarkayga amar xaalad cajiiba ay haysato kitaabkaasaa la ii keenay ila taliya maa kuntu miibay tihi qaadicatan mid go-aaminaysa amran amar xataa tashhaduuni ilaad goobjoog ila noqotaan ood ila joogtaan waxay gabadhii way bandhigto waxay tidhi amar cajiiba ah, ay hayste amaraydaan ila joogina go-aamin mahaye bal tale keena waxaa la leeyahay kun nin banduulayaasheedu kun bay ahaayeen oo ninkii waliba boqol kun xukumo la taliyaasheeduna waxay ahayn saddex boqol iyo labaiyo toban saddex boqol iyo labaiyo toban yay ahaayeen la taliyayaasheedu markaa wayla tashato waxay tidhi war umuur cajiiba ah inoo timid hadal aydaan goobjoogahayna anuma go-aamin kareen maxay idinla tahay gabadh fiican bay ahayd qaalad waxay tidhi yaa ayuhal malow jamaacadiiya aftuunii ii fidyooda oo waxii sheegay ila taliya fii amrii amarkani haysa maa kuntu miibay tihi qaadicatan tu go-aaminaysa amran amar xataa tashhaduunii ilaa aad goobjoogii noqotaan qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu anagu gabadh yahay uluu quwatin dad xoogu saaxiibaan nahay wa uluu basin dad dhibaato u saaxiibaan nahay dhibaatayn oo wax tari kara shadiidin oo adag walamru amarku laakiin maamulku ileyka xaggaaga ee fandurii eeg maadaa sheegi taa muriina aadna iyadii baa ka caqli badatay ila taliyay tiri xaaladan waxaa la rabay in la falanqeeyo waxay yidhaheen gabadh yaha anagu xoog baanu haynaa geesiyaalna waanu nahay oo dad noocaasaa nahay dee taladu aday kula jirtaa bal amarun bix haddaad doonto dagaalamana dhe waan dagaalamanaa diyaar baanu nahay bay leeyihin dagaalamana dhahona dir bay yidhaahdeen aad bay u caqli xun waxay yidhaheen naxnu anagu uluu quwatin xoog kuwa u nahay waluu basin geesinimo basigu waa geesinimo kuwa saaciibaa nahay shadiidin oo adag walamru amarku laakin iyo maamulku ileyka xaggaaga weye fandur eeg maadaa tamuriina waxaad amrayso qaalad waxay tihi caqli bay kula hadashayo ina almuluuka boqoradu idaa dakhaluu markay galaan qaryatan magaalo markay galaan xoog ku galaan afsaduuhaa way fasaadinoo way baabi'in wajacaluu waxay ka yeelin acizata ahlihaa dadkeeda kuwa ugu sharaf badanna adilatan kuwa dulaysan bay ka yeelin wakadalika sidaasay yafcaluuna samaynaya hadalkaa dambe waxaa laleeyahay iyadu kuma darin allah baa inoogu daray sidaanbayba samaynaya laakiin wax dhiba male hadii iyadu ku dar waxay tii war niman yahow ninkan inuu boqor yahay baa suuragala boqor inuu yahay baa suuragala boqoraduna magaalo hadday xoog ku galaan oyna nabadgelyo ku gelin way baabi'in magaalada dadkii sharafta lahaana kuwa dulli ay ka dhigin saasayna yeelaan marka waxay soo jeedisay fikrad fiican bay soo jeedisay qaalad waxay tihi inalbuluuka boqoradu idaa dakhaluu markay galaan qaryatan magaalo afsaduuhaa way fasaadin wajacaluu waxay ka yeeli aciidata ahliha dadkeeda kuwa ugu sharaf badan adilatan kuwa dulaysan wakadaalika sidaasina yafcaluuna sameeyaan wainii anigu mursilatun waxaan u diri ilayhim xaggooda bihadiyatin hadiyad baan u diri fanaadiratun bal waan eegi bima shaygii yarjiculmursaluuna mursaluuntu ay ii soo celiyaan waxaa la hadiyad xoog leh yay diyaargaraysay hadiyad xoog badan macnaha iyada hoosta waxaa kaga jirta haduu hadyadaa aqbalo de waa nin lala kari oo lala hadli kari hadii la doon laliska celin kari waaba boqor waa nin lala xaajoon kari oo hadal ogol wey haduu hadyadaa aqbalo hadyad yani jawhar iyo wax fara badan iyo dahab marka waxaa laleeyaha waxay ku dartay hadyada toban wiil oy dhar gabdheed u gelisay iyo toban gabdhood oy dhar wiil u gelisay yaa kamida waxay u dirtay aduu hadyad bay u dirtay waxay tihi wa inii anigu mursilatu waxaan u diri ilayhim xaggooda bihadiyatin hadiyad baan u diri fa naadiratun waan eegi bima shaygii yarjicu lmursaluuna kuwa la diray ay ii soo celiyaan nabiyulaahi sulaymaan markay hadiyadii u timid siday noqotay wakaa insha allahu taala